iyo sharafcii heeda hohoyaday bulshadu ka dhex dume kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka knn wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib barnaamijkana saaxiib yaal waxaa idinkugu haynaa qodobo dhowr ee maantana waxaa ka mid ah haddii alle idmo mareykanka oo magaalooyin ku yaala xaalad degdeg deg ah ayaa lagu soo rogay kadib markii daaday ku rugmadeen nin loo haystay inuu ka dambeeyay dilka fanaan caan ahaa oo maraykanka u dhashay etoobiya la yidhaahdo hadda ayaa la xukumay ilaalada xabsiga israa'iil ku yaalana shaqada ayaa laga joojiyey kadib markii lagu helay in fal anshaxumo ay kula kaceen maxaabiistii ay ilaalinayeen askarta gaarka ah ee mareykanka jirkooda waxaa laga baarayaa inay daroomaga isticmaalaan iyo in kale waxaa sidoo kale barnaamijkana qayb ka ah nin gaarigiisa u dhiibay ay si uu u wado oo lacag badan la ganaaxay kabaha ugu faca weyn ee yurub laga xirtay oo hadda la helay waxaan sidoo kale dehaynaa sheeko ku saabsan nin liqay dhagaha teleefanada loo adeegsado ama lagu dhagaysto boolal iyo sidoo kale katiinad qalliin ayaa lagu sameeyey wadanka hindiya xubnihii joogtada inoo ahaa ee war gudaha ku saabsanaya sidoo kale barnaamijkana qaybka kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka kena goortii afgaalku nawayaay dhirto wadaagoojiy fin dhegeysan maaye adiguna aad ogsoonow ciyaaraya kale ayaa kamid ahaa codadka macaan fanaaniinta ilaahay wada naxariistee muuse ismaaciil qalinleh iyo xalimo qaliif magool ayaa ku luqeynaya heestan oo aramada layihaahdo daafur bay noogu tahay barnaamijkana kulanka kaanan maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye hada sheekada anaa ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa ku dheer barnaamijkuna waa kulanka knn hagaag saaxiibayaal waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka keenan qeybaha hore ayaana maraynaa xaalad deg dega ah ayaa lagu soo rogay magaalada new york ee dalka mareykanka iyadoo duufaano xooganna ay keeneen daadad rog xog leh oo ku rogmaday magaaladaasi qaar badan oo kamid ah nidaamyada tareenada dhulka hoostiisa laga raaca ah ee mara magaaladaasi wadooyinka waaweyn ee gaadiidka laga raaco ayaa sidoo kale la sheegay in daadad ay qaadeen halka la sheegay in terminaal kamid ah garoonka diyaaradaha ee magaaladaasna dib loo dhigay shaqadiisa ama la joojiyay kadib markii biyuhu ay galeen romi higana oo la sheegay ayaa biyo dhigay magaalada new york waxaana la sheegay biyuhu inay dhulka ka mareen ilaa iyo labaatan sentimitir ama sideed inji xaafado kamida ah magaalada ayaana biyuhu ay qaadeen gudoomiyaha gobolka new york haweeneyda cathy howsha layiraahdo waxay tiri tani waa duufaan khatar ah oo nafta halis gelinaysa waxay sidoo kale intaasi ku dartay in loo baahan yahay dadku ay feejignaa muujiyaan waxaan ku dhawaaqayaa xaalad deg dega guud ahaan magaalada new york halka loo yaqaan long island iyo harada hodson sababtoo ah roobku weli wuu sii da-ayaa waxaana arkaynaa gobolka oo dhan inuu si weyn u saameeyay ayaa lagu yiri twitterka ka gudoomiyaha gobolka ka ah new york waxaa sidoo kale dadkay ku boorisay inay qaadaan tallaabooyin ay ku ilaalinayaan ammaankooda ama badqabkooda waxay tiri weligiin ha isku dayinin inaad safartaan baadooyinkana qaarba biyo ayaa yaala ilaa hadda lagama soo sheegay new york wax khasaare nafeeda oo ka dhashay laakiin xaaladan degdega ah ayaa sidoo kale looga dhawaaqay magaalooyin kale oo dalka mareykanka ku yaala waxaana kamid ah new jersey eh, iyadoo laleeyahay webiga hudson ayaa suurtagal ah in uu fatahaad sameeyo duqa magaaladan erig adames wuxuu sidoo kale ka digay in dadka ay muujiyaan isdhigasho wuxuu yidhi feejignaanta sare iyo taxadarka xaddaafka ah ayaa muhiim noo ah xilligan maadaama xaalad deg dega ah aan galnay qaar ka mid a ah tareennada dhulka hoostiisa mara ayaa la sheegay tareenadu in dadku ay qaadeen islamarkaana hadda ay adag tahay in magaalada lagu kala safro habeennimadii xalay ninkan duqa magaalada ah oo sadins layihahdo waxa uu u sheegay telefishinka c b s layihahdo ee mareykanka ku yaala in shan iyo toban qof laga badbaadiyay baabuur iyo sidoo kale wuxuu sheegay saddex qof oo kalena dhismooyin dhaadheer ayaa laga soo saaray kadib markii biyuhu ay godoomiyeen baawartana baabuurtana ayaa qaaday inkastoo roobku uu sii yaraanayo haddana waxaa la sheegayaa mas-uuliyiinta gobolku ay leeyihiin weli xaaladda waa jirta oo cirka daruur ayaa saaran daadadku waxa ay carqalad weyn ku noqdeen nidaamka tareenada dhulka hoostiisa mare ee magaalada new york iyo adeegyada tareenada waqooyiga sidaas wakaalada gaadiidka magaalooyinka dalka mareykanka qaar kamid a ah qadadka tareenada dhulka hoostiisa mara ayaa gebi ahaanba shaqada laga joojiyay waxaana la xiray saldhigyo badan oo tareenada laga raaci jiray tareenadaas ama saldhigyadaas waxaa kamid ah halka loo yaqaano mamoronek oo hoos timaada degmada westchester ee waqooyiga magaalada new york saraakiisha gurmadka deg ah ayaa adeegsaday baa halkaasi doomaha la buufiyo ama aaryada ku shaqeeya si ay u badbaadiyaan dadsan waxaa sidaasna laga soo xigtay wakaalada wararka ee royters sawiro iyo muuqaalo laga soo qaaday magaalada ayaa muujinaya in dad ku dhex mushaaxaya ama dhex socda biyaha oo ilaa jilbaha u gaaray iyadoona wadooyinka iyo tareenada dhulka hoosiisa marana ay ku dhufteen ama badaadad ay qaadeen muuqaalada qaar oo aada u badan waxaa la soo geliyay baraha bulshada waxaana ka muuqanaya inay muujinayaan biyo qulqulaya islamarkaana darbiyada ka daadanaya new york waxa ay ka dhigan tahay baa laleeyahay markaan inay u baahan tahay howl kale oo gurmada waxaana arrintan ay saameyneysaa dhowr iyo labaatan milyan oo qof oo magaalada new york degan in ka badan waxaa la sheegay laba dhibic shan inji oo biyo ah inay dhulka ka sarmareen iyadoona la sheegayo in hal saac gudaheed ay biyaha intaasi la-eg ay wadooyinka biyo dhigeen ama roobkaasoo dhigeen saacadihii lasoo dhaafay waxaa la saadaalinayay in meelaha biyomareenada ah ay biyo kasoo baxayeen oo biyuhu ay qabaan ay xajin waayeen layaa ma laha in qaybo ka mid ah halkan brookline ay qaadi waayaan culayska noocan leeg waxaa sidaas yeeli nin ka mid ah saraakiisha gurmudka sameynaya koonfurta magaalada kale layiraahdo willisburg brooklyn shaqaaluhu waxa ay isku dayayaan inay dhex maraan biyaha si ay iskugu dayaan inay furaan biyomareenada sida eh, meelaha qaar ee ay qashanku u xiray mid ka mid ah dadka degan magaaladan oo keli haysan layihaahdo ayaa u sheegtay warbaahinta inay ku qiyaastay burburka daadadkan ay geysteen iyo xaafadaha qaar ee deegaanka gowanis layihaahdo inay ku kici doonto dibudhiskeeda lacag ka badan ilaa soddon kun oo doolarka mareykanka waa shan kun ilaa soddon kun oo doolarka mareykanka lacag u dhexeysa qeybo kamid a ah terminalka diyaaradaha garoonka diyaaradaha ee magaalada new york gaar halka loo yaqaano terminalka koowaad ama e ayaa la xiray daadka dartood sida mas-uuliyiintu ay sheegayaan rakaab ka safri lahaa garoonka ayaa lagula taliyay inay iska hubiyaan shirkadahooda ka hor inta aysan safrin waaxda booliska ee magaalada new york ayaa sidoo kale ku dhawaaqay dhowr wado oo la xiray waxaana ay sheegeen in ilaalada qaranka deegaanadaasi la geeyay oo amniga ay sugayaan meelo kale gaadiidka ayaa istaagay kadib markii ay biyuhu kor u kaceen oo baabuurta ay ka dulmareen sidaas waxaa sheegay mas-uuliyiinta dowladda wadooyin waaweyn oo ku yaala new york iyo meelo kale oo manhantan ay ka mid tahay ayaa hadda shaqada laga joojiya mal xiraba new york waxaa ilaa hadda ka da-ay baa laleeyahay roob dhibicihiisu mibihiisu ilaa afariyo toban gaarayeen bishan taasoo ka dhigaysa bisha sebtembar ee maanta ugu dambeysa in ahayd bishii ugu roobka badnayd ee new york roobka ugu badan uu ka do-o tan iyo sanadku markuu ahaa kun iyo sideed boqol iyo labaiyo siddeetankii markaas oo sidaan oo kale roob xoogle uu ka da-ay sida laga soo xigtay qeybta adeega cimilada qaranka ee dalka mareykanka horar kale oo mareykanka ku saabsan ayaa noo soo socda sharciheeda hooyada waa xagaag weli waxaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal barnaamijka kulanka kenen ciidamada mareykanka ayaa laga bilaabayaa dhexdooda in lagu sameeyo tijaabooyin aan kala soc lahayn oo ku saabsan maanduurayaasha ciidamadu ay qaataan si gaara ah ciidamada gaarka ah ee ku jiraan ama ay ku jiraan kuwa loo yaqaano navy seal kuwa la delta force green bartis rangerska ciidamo kale ayaa la sheegay in jirkooda laga baarayo waxyaabaha la xiriira daweynka kordhiya waxqabadka iyadoo shaqadaana bilaaban doonta baaritaanadana bilaaban doonta bisha november mareykanka sarkaal tirsan oo admiraal keith davis layihahdo ah taliyaha hogaanka dagaalka ee ciidamada gaarka ah ee badda ayaa sheegay in tijaabadan ay laga maarmaan ama baaritaankan ay laga maarmaan u tahay askarta si loo ilaaliya buu yidhi caafimaadka ciidamada iyo sidoo kale u diyaarsanaanta howlaha milatariga ciidamada badda ee mareykanka ayaa noqon doona kuwa ugu horeeya ee si aan kala soco lahayn u bilaabaya bisha novembar baaritaankan ah in jirkooda laga baarayo waxyaaba manka dooriya ama dawooyinka awooda kordhiya waxaana taliska ah howlgallada gaarka ah ee ciidamada mareykanka oo ay sheegeen inay dhowaan ay ku xijin doonaan ciidamadaasi qaybaha kala duwanaa ciidamada ciidamada cirka ee mareykanka iyo sidoo kale ciidamada kale ee gaarka ah ee loo yaqaano marine corbis ayaa sheegay inaysan weli codsan siyaasadan islamarkaana ay si gaara ah iyagu dib ugu dhigi doonaan ama si toos uga dhigi doonin tijaabada daroogada ee jirka askarta isticmaalka maandooriyaasha ama dawooyinka loo yaqaano stritods iyo daroogooyinka kale ee kor u qaada awoodda waxay ahayd dhibaato xadidan laakiin si joogto ah ay u isticmaalaan ciidamada milatariga dalka mareykanka hogaamiyaasha ciidamada qalabka sida ee dalka mareykanka ayaa arrintan ka gaabsaday inay ka hadlaan adeega milatariga mareykanka waxa ay sameeyeen tijaabooyinka marka tijaabooyinkan kale waxay sameeyaan marmar gaar ahaan xilliyada dhibaato gaar gaara ay la kulmaan xubnaha qaar iyagoo ogolaansho laga haysto waaxda gaashaandhigga mareykanka betagonka sida laga soo xigtay taliska ciidamada badda ee mareykanka afar cutub oo milatari ah ayaa si aan kala soco lahayn loo dooran doonaa bil kasta boqolkiiba shan iyo toban ka ah waxaa la sameyn doonaa in la tijaabiyo taas waxay noqon doontaa ilaa laba boqol oo badnaax ah in bishiiba tijaabadan ay maraan ama baaritaankan ay maraan kayl mawlin oo afar labaatan sano jir ah waxa uu sheegay in uu hadda dareemayo tren ba-an oo uu ka qabo walaaca dawooyinkan la baarayo waxaana uu sheegay in si gaar ah ay ula socdaan xaaladahan inkastoo baaritaanadan lagu waayay wax cadeyna ah oo horey loo muujiyay in askarta qaar ay isticmaalaan waxyaabaha daroogada jirka awooda u yeela haddana warbixin soo saaray tariska waxbarashada iyo tababarka badda ee nets magacooda loo soo gaabiyo waxaa lagu sheegay inaan la baarin ama inaan laga baarin qaar kamid a ah askarta maadada stratos layirahdo sababtoo ah dhiigga iyo kaadida loo baahnaa ama loo baahan yahay lama helin waxaa sidoo kale layidhi waa in sidoo kale dib loo baaraa qeybo kamid ah waxyaabaha maanka dooriya ay irbaduhu ka mid yihiin in ay qaateen askartu baaritaan ballaaran oo hayadan ay ku sameysay qeybta tababarka nefisilka waxay ku tilmaantay isticmaalka dawooyinka awoodda kordhiya inay tahay dhibaato weyn oo ka dhex jirta askarta doonaysa inay noqdaan kumaandooska caanka ah ee mareykanka waxayna ku taliyeen in la tijaabiyo ama ay maraan tijaabo aada u adag baaritaano la sameeyay sanadihii kii ilaa kii ayaa la tuhmay in isticmaalka maadada astroniska ay qaataan askarta dooneysa inay noqdaan ciidamada gaarka ah ama qmaandooska gaarka ah ee mareykanka sida baaritaanadan ay sheegayaan baaritaanadan ayaan waxaa la sheegay in loo baahan doono badmaaxiinta inay bixiyaan ama laga qaado laba sambal oo kaadi ah mid ayaa loo diri doonaa shaybaarka cilmibaarista iyo tijaabada daawada iyo isboortiga iyo sidoo kale qeyb kale oo loo diri doono sharbara heerkiisu sareeyo oo caalami ah si loo tijaabiyo baa layidhi nooca dobinka midna waxaa loo diri doonaa sidoo kale shaybaarka baaritaanada maandooriyaha si loo hubiyo baa layidhi daawooyinka caadiga ah haddii natiijadu ay noqoto mid togan ama mid saxana badnaaxintu waxaa la ogeysiin doonaa waxaa jiri doonaba waa la ogeysiin doonaa waxaana jiri doona baa layiri baaritaano hordhaca hadii aysan jirin sabab sharci ah oo daroogada inay u qaateen in kale kala cadeyneysa wararka mareykanka intaanan ka dhamaan booliska mareykanka ayaa ku eedeeyay hogaamiye hore oo koox burcad ahaa inuu ka dambeeyay dilkii sanadkii kunsaqoqosaaahankii loo geystay fanaanka caanka ahaa ee tubak taasoo ah baa layiri ku tilmaameen inay tahay guul laga gaaray kiiskan oo soo socday muddo dheer fanaankan oo caanku ahaa heesaha hip hibhobka layihaahdo waxa u dhashay ama ku dhashay magaalada new york waxaana lagu toogtay ama la toogtay ama lagu dhuftay afar xabadood isagoo shan labaatan sana jir ah kadib markii weerar lagu qaaday gaari uu watay weerarkaas wuxuu ka dhacay lix iyo halka loo yaqaano las vegas xeerbeegta gaar oo navaado jooga ayaa waxa ay kusoo oogeen duwaan cavid davis oo lixdan sana jir ah dambi ah inuu dilkaasi isaga uu ka qeybka ahaa oo u adeegsaday hub gaar ahaan qoryaha nooca darandooriga u dhaca boolisku waxa ay sheegeen in qorsheeyey ama ninkan uu qorsheeyay toogashada dilka kadib markii wiilu adeer u yahay uu ku lug lahaa dagaal ula galay tubak shakuur xil uu ku sugnaa goob qamriga ama goob qamaarka lagu dheelo davis ayaa laga soo qabtay meel meelodhow gurigiisa oo ku yaala las vegas subaxnimadii hore ee jimcaha waxaana uu kasoo muuqan doonaa baadil maxkamad maalmahan gudahooda booliska las vegas ayaa sidan warbaahinta la wadaagay greg carden oo ah nin dambi baara ah oo howlgal ah oo booliiska los angeles ka tirsan sanadihii ugu badnaan ku qaatay baaritaanada dalka tuubak shakuur ayaa wakaalada wararka a b u sheegay inaanu la yaabin xariga master davis sababtu wuxuu yidhi waa ninkii ugu dambeeyay ee kiiskiisa hore loogu tuhmo maxkamadda dhexdeeda ayaa si gaar ah looga weydiin doonaa su-aalaha la xiriira in sababtu u dilay ninkaas fanaanka ahaa shir jaraayad uu qabtay jimcihii gelinkii dambe sargaal ka tirsan ciidamada booliska waxa uu ku sheegay ama sargaalkaasoo johnson johnson johnson yirahdo waxa uu ku sheegay inuu ku adkaysanayo in ciidamada ay baaritaankii ugu dambeeyay ay sameeyeen ay kusoo heleen faa-iidadan ka hor inta uusan sharaxin sida ninkan loo soo qabto waxa uu intaa ku daray ama uu sheegay in la tuhunsanaha abtigiis oo isna layihaha orlando anderson iyo sidoo kale tubak shakuur ama kulug labadooda kulug lahaayeen dilka ninkan oo ka dhacay meel khamaarka lagu dheero waxaana kahor la toogin waxaa la sheegay fanaankaasi inuu joogay goobtaasi toddobadii sebtembar ayuu kiiska dhacay kun iyo sagaal maalmo kadib ayuu isbitaalka ku dhintay sargaalkan booliska wuxuu wariyaasha tusay kaamirooyinkii hoteelka ku yaalay muuqaalo ay duubeen iyadoona aada aan inkastoo loo garan karin laakiin waxay sheegeen waxaa ka muuqanaya iyadoo la tooganayo fanaanka sargaalku wuxuu intaasi ugu daray in si degdeg ah ay u cadaatay tani arrintani ay tahay faldambiyeed la xiriira kooxaha burcadka ah kiisaska marka qaar ka qaarkoodna waxau sheegay sidaan oo kale ay ula kulmaan culays weyn ama dhibaato weyn ay kala kulmaan isla sirkaasi jaraa'id sargaal kale oo ciidanka booliska ka tirsan kevin mark hill yiraahdo waxa uu si qiiro ka muuqata uu ku sheegay in toddobiyo labaatan sano kadib qoyska tuubarg shakuur ay sugayaan cadaalad wuxuu yidhi waxaa ajiray buu dad badan oo rumaysnaa in dilka tuubarg shakuur fanaankaasi uu muhiim u ahaa waxdan ciidanka booliska waxaana halkan idinkaga sheegaynaa buu tan hadda inay soo dhamaatay oo cadaaladda ay madar doonaan hadafkeennu hadii jeer wuxuu ahaa buu yidhi inaanu isla xisaabtankeeno qolihii ka dambeeyay dilka fanaankaasi tugbak shakbuur masraxiisa magaciisa masraxyada fanka mareykanka waxa uu kusoo baxay fanaankii ama albamkiisa ugu horeyn wuxuu soo saaray sanadkii kun iyo waxaana u kamid ahaa fanaaniinta aadka caanka ugu ah heesaha loo yaqaano hiib hopka ninkan waxaa la sheegay in uu lacag badan ka bixin jiray ama uu ka bixiyay heesihiisa ama albamkiisa ugu horeeyay oo todobaiyo milyan oo mareykanka uu ka helay waxaa kale oo sidoo kale la sheegay in guul weyn uu ka gaaray ka qayb qaadashada filimada sida filimka loo yaqaano jus justice board iyo sidoo kale above the raim film layihaahdo bishii juun ee sanadkan fanaankan waxaa sidoo kale ama sidoo kale waxaa loo xiray baa qaar kamid mid ah jilayaasha ku jira shirkada hollywoodka ayaa kiiska ninkan loo xiray toddobaalabaatan sano kadib ayaa hadda nin loo haysto dalka fanaankaasi lasoo xiray wararka kale waxaa kamid ah in ka badan boqol kun oo qof ayaa ka qaxay gobolka nakorno karabakh layihaahdo oo ku yaala xadka armaniya azerbajaan sida dowladda armaniya laga soo xigtay arintan waxay ka dhigan tahay baa laleeyahay in ku dhawaad dhammaan dadka ku nool deegaanka qoomiyadda armaaniyiinta ay ka baxeen tani markii ciidamada azerbaijan ay qabsadeen gobolkan toddobaadkii hore dowladda azerbaijan waxay sheegaysaa inay doonayso inay dib usoo celiso aagaasna dib ugu soo celiso oo ula dhaqanto dadka si siman laakiin afeen u hadlay dowladda armenia ayaa sheegay in tani ay tahay mid been abuur ah gobolka nakorno qarbakh layihaahdo oo loo aqoonsaday qayb ka mid a ah aserbaijaan waxaa moogilayay qowmiyadda armeniinta muddo soddon sano ah gobolkan oo ah mid buuraley ah oo koonfurta konkoses ku yaala waxaa taageeray armenia dadkiis ismar afurti laga qaaday sidoo kalena xulafada ruushka ayaa u taageertay ilaa iyo laba boqol oo qof oo kasoo jeeda qoomiyadda armenia iyo tobanaan askari oo u dhashay dalka azerbajaan ayaa la dilay markii ciidamada azerbajaan ay gudaha u galeen mar kale magaaladan dadka magaaladan ama dowladdu waxay sheegtay dowladda armenia waxay sheegtay dadka ugu tirada badnaa ee reer armeniya ahn gobolkan hadda iskaga baxayaan nazali bakhdasaryan oo ah afeenka ra-iisul wasaaraha armaaniya ayaa sheegtay in tirada dadka kasoo qaxaya dalkaasi ee galay dalkeeda toddobaadkii lasoo dhaafay ay gaareen qof marka loo eega bay tiri tirada dadka ku nool koorna kharabaaq oo lagu qiyaaso kun oo qof hay-adaha qaramada midoobay gaar ahaan hay-adda u qaabilsan dhinaca qaxootiga unsr ayaa sidoo kale sheegtay in boqol kun oo qof ay ka qaxeen gobolka iyadoo hay-addu ay ku dartay in qaar badan oo kamid ah dadkaasi qaxay ay hadda dareemayaan dhibaatooyin aada u daran xiriir qaxooti oo degdegana ah loo diyaariyay artak balgaryan oo armenian ah oo horey uga tirsanaan jiray kooxaha goonigosadka ayaa sheegay in kooxihii ugu dambeeyay dadka deegaankana koorna karabaakh ay hadda ka guurayaan wuxuu yidhi ugu badnaan dhowr boqol oo qof oo kasoo haray ayaa ku haray intooda badanna hadda waxay isku diyaarinayaan siday uga qeexi lahaayeen marka laga soo tago kuwa lagu dilay howlgalada militari ee azerbajaan laakiin boqol toddobaatan qof ayaa ku dhinta buu qarax weyn oo isdintii lasoo dhaafay ka dhacay keydka shidaalka ee koornanka dhabaaq ilaa hadda macadda waxa qaraxaasi sababay qaramadii midoobay waxa ay sheegaysaa inay erga u dirayso nakoorna karabakh dhamaadka toddobaadkan si ay u qiimeeyaan xaaladda bani-aadamnimo ee gobolka kadib markii dowladda azerbajaan ay sheegtay inay ogolanayso in shaqaalaha qaramadii midoobay ay booqdaan safiirka u fadhiya armeniya qaramada midoobay oo edmonton murukyan layidhaahdo waxa uu aada u dhaleeceeyay waqtiga booqashada isagoo intaas sheegay inuu ku nuxnuxsanayay inay muhiim tahay in saraakiisha qaramada midoobay ay iskood u arkaan oo loo fasaxo inay soo arkaan meelaha qowmiyadaha ay degan yihiin laakiin waxauu meesha ka saarayaa dhammaan dadka azerbaijan in gobolkaasi ayba ku yaryihiin oo aysan ku badnayn dalka australiana waxaa la sheegay in hal qof uu dhintay mid kalena uu hadda dhaawac yahay kuwo kale waa la baadgoobayaa sida boolisku ay sheegeen raggani waxa ay ku guda jireen balyada howlgalka kalluumeysi ah waxaana doonta ay la socdeen ku dhacay ama hartiyey liberi weyn iyagoo marayay meel sagaal meel u jirta xeebaha magaalada sydney qayladhaantan ayaa kor loo qaaday kadib markii la arkay mid kamid mid ah nibiryada ku jira badda oo si weyn eh, inta usoo baxay haddana hardiyey doontii waxaa nibirigan la sheegay gobolka naadir inuu ku yahay laakiin waxaa la sheegay inuu soo baxay shilkan mid naxdinle inuu ahaa ayuu ku tilmaamay wasiirka wasaaradda ama wasiiru dowlaha new south wales halka la yiraahdo boolisku bayaan soo saareen waxay ku sheegeen in ay u badan tahay in doonidu saddex qof kaloo saarnaa ilaa haddana la-yahay qofka soo haray hada dhaawaca ah waa miyir baa la-yahay oo hadda xaaladiisa lama ogaan karo ama waxba kama sheekeyn karo ninkan hadda waxaa la sheegay kuwii konton sana jir inuu yahay ka dhintana waa konton iyo saddex sana jir kabtankii doonta waday ah xeebaha australia mararka qaar waxaa la sheegaa inay kamid yihiin meelaha laga helo nibiirada ama waxay kamid tahiin tobanka meelood ee laga heli karayo labaatan nooc oo kamid ah nibiryada eh, nooca yaryar iyo kuwa waaweyn mararka qaarna dhacdooyin noocan oo kale ah ayay sababaan waxaa noo soo socda saaxiib beel qodobo kale hindiya dhaqaatiir ayaa ku guuleysatay in calooshiisa ay kasoo saaraan dhagaha taleefanada lagu dhageysto boolal iyo sidoo kale katiinad la sheegay inuu laqay siisay dunidii wajigaga nuur kalihi wedhwii jiri wabadiga darshaw sidii weyliyu dhashi webiyada kalgacal aan wada dhannaa ah, wadaag soo baqan webiyada kalgacal aan wada dhannaa ah, wadaag ma yahay uu naga dhexeeya hay ugu sii daynin iyo waan hayaa harirtee howbaqan iyo erya kale ayaa kamid mid ahaa codka macaan fanaaniinta ilaahu naxariiste maxamed axmed kuluc iyo sidoo kale amine cabdulaahi xirsi ayaa heestan ku luuqeynayay haweenka askarta ah ee ilaaliya xabsiyada ku yaala israel ayaa laga mamnuucay inay hadda kadib xabsiyada sare ee dalkaasi ay sii ilaaliyaan kadib markii lagu eedeeyay in ay falal gogoldhaafa ay la sameeyeen qaar ka mid ah maxaabiista ku jira xabsigaas uu gaaraan maxbuus falastiin oo kamid yahay warbaahinta yuhuudda ayaa sheegaysa in askari aan haweeneyda askariga ay qaratay in xiriir dhinaca jirka ah ay la lahayd maxbuus falastiini ah oo la sheegay inuu geystay weerar halis ahaa oo lagu qaadad rayid ahaa haweeneydan ayaa loo maleynayaa inay ku jirtay howl ciidan taasoo qasabtay baa layidhi in inta badan ay la kulmi jirtay ninkan falastiiniga ah dumarku waxa ay hadda kadib ka shaqeyn doonaan banaanka muddada labaiyo soddonka bilooda ayaa lagu yiri go-aan ka soo baxay guddiga gaarka ah ee ilaalada xabsida dalkaasi ama yuhuuddu ay leeyihiin booliska dalka slovakia ayaa ganax lacageed kusoo rogay nin iskale baabuur ninkaas waxaa lagu eedeeyay inuu ey u dhiibay baabuurkiisa ugu kaxeeyo sawiro ay qaadeen qaar kamid a ah kaamarooyinka lagu xiray wadooyinka oo traafikadu arkeen ayaa waxaa kasoo muuqanaya ninka gaariga iskaleh oo dhoola cadaynaya oo kursi kala fadhiya iyadoo ayna u gaariga wado milkiilaha gaarigaan ayaa ku adkaystay in xawayaankiisa eyga ah uu u isticmaalo ugaarsiga islamarkaana mararka qaarna uu yaqaano sida baabuurta loo kaxeeyo laakiin si lama filaan ugu soo booday biiristerinka gaariga saraakiisha deegaanka stratis layihahdo ee waqooyi bari ee magaalada caasimadda ah dalkan ee layidhaahdo bratislava ayaa u sheegay warbaahinta in muuqaalkan uu muujinayo arrintanan ay tahay mid qeyr mas-uulnimo ah ganaaxan milkiilaha lagu ganaaxay waxa ay gaaraysaa lacag ilaa ku dhowaaliyar ilaa dhowr boqoloo doolarka shan boqoloo doolarka mareykanka ah waxay ka codsadeen darwallada inay iska ama inay si badbaado leh u ilaaliyaan xawayaanadooda marka ay wataan oo la saaran yihiin waa hagaagka dhinaca kale haddii aan sii fiirnana wax loo maleynaya inay noqon karaan kabihii ugu da-da weynaa ee dunida gaar ahaan wadamada reer galbeedka ama yurub ayaa waxaa laga helay baa layidhi ama soo helay koox cilmibaarayaal ah waxaana la sheegay in kabahan ay ku aada u booreystay oo sariir hoosteed ayaa laga soo helay kabahanoo tidcon ladhaahdo waxay ka sameysan yihiin caws waxaana laga helay godka fiidmeer badan ay degan tahay dalka sbanis ku yaala saynis waxa ay sheegeen inay aaminsan yihiin kabahan in la xiran jiray muddo haatan laga joogo lix kun oo sano waxaana sheegay waxaa halkaasi yaalay alaabo kale oo qadiimi ah godkan waxaa markii hore la sheegay in ay tageen koox macdan qodayaala bartamihii eh, sanadka marku waa kun iyo sideed boqol laakiin markaasna waxaa laga sheegay qeybo ah dadkaasi waagaas ay ku dhinteen waxyaabaha sida gaarka loo hadlaya waxaa kamid a ah kabahan waxay badan taha bale lahaa mid kamid ah, dad halkaa ku geeriyooday oo sawiradooda hadda la helay saynisaanadu waxa ay sheegeen in alaabtu ay yihiin ama alaabaha kale halkaas yaala yihiin kuwo aada u da-weyn oo aada halkaa yaalay muddo wiil dheerna halkaas yaalay waxyaabaha sida gaarka waxaa kamid a dhirta waxaa laga sameeyay baa layidhi alaabaha kale halkaas laga kabahaba dhirta koonfurta yurub ka baxda ilaa hadda la heli karayo taasoo ka sareysa baa layidhi meelaha sida gaarka loo tusaale dhirta waxay ka baxdaa baa inta ugu badan wadama ay kamid yihiin armenia marka horey waxaa laga sheegay mareykanka gaar ahaan gobolka aragon yiraahdo in laga helay kaba saandala oo loo malaynayo vacciden la isticmaalayay toban oo sano muddo haatan laga joogo marka kuwaana lix kun oo sano inay jiraan ayaa la aaminsan yahay hindidu waa dad iska dhib badan mararka qaare eh, oo waxyaaba layaab la sameeyey nin ayaa calooshiisa muddo isagoo xanuunsanayay laba sana ka xanuunsanayay waxaa u tegay dhakhtar kadibna baaritaano lagu sameeyey waxaa la ogaaday inuu cunay waxyaaba lixdan shee ka kooban calooshiisana ay ku jiraan waxaa kamid ah bareeda irfoonada ama dhagaha lagu dhageysto teleefanada boolal iyo sidoo kale badhamada ama gulusyada iyo sidoo kale katiinad ninkan oo kuldiib siin layihahdo shan iyo soddon jir ah ayaa isbitaal tagay talaadadii lasoo dhaafay waxaana dhakhtarku sheegay in ninkan calooshiisa lagala markii dambena waa laga soo saaray sheekadan waxay ka dhacday baa magaalada mooga oo gobolka bunjaab ee hindiya ka tirsan siduu u ayaa ilaa hadda la isweydiinaya ninkan ay calooshiisa waxaa socdaaba ay ugu tageen markan saaxiib xubnahan eegeynaya waxaad kusoo dhawaataan xubinteennii maanta kale maxaa dunida ka dhacay lul maxamed aadan ana xasuusinaysaa mahadsanid burhaan waa sabti taariikhduna waa soddonka bisha sebteembar sanadka labada kun waa maalinta laba boqol toddobaatan ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan sagaashan cisho hadii alla idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid a ah maanta oo kale sanadkii labada kun qarax xoogan oo ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac maantaoo kale sanadii labada kun labaiyo allaha u naxariistay taliyihii booliska gobolka banaadir sidoo kalena ahaa taliyihii ciidanka gaarka ahaa ee haramcad farxaan maxamuud aadan farxaan qaroole ayaa ku geeriyooday qarax miino oo ka dhacay deegaanka basra ee duleedka magaalada balcad maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sideed boqol lixdan iyo boqoradii la oran jiray isabeela ee ka talin jirtay spain ayaa xukunka laga tuuray maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo sideedii dalalka faransiiska jarmalka iyo britain ayaa kala saxiixday heshiiskii munik maanta oo kalena sanadii kunsagaalboqolafartaniyotodobadii dalka bakistan ayaa ku biiray qaramada midoobe maanta kale sanadkii kunsagaalboqoltodobaataniyolabadii shil tareen oo ka dhacay dalka koonfur afrika ayaa waxaa ku geeriyooday afartan sideed qof maanta kalena sanadii kunsagaalboqoliyosideetankii dowladii xiligaasi ee iiraan ayaa diiday xabad joojin uu ku dhawaaqay madaxweynihii waagaasi ee ciraaq sadaam xuseen ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa dhulgariir xoogan oo cabirkiisu ahaa lix dhibic cabirka dhulgariirada ayaa ku dhuftay dalka hindiya waxaana ku nafwaayay ku dhawaad toban kun oo ruux halka ay ku dhaawacmeen soddon kun oo qof guud ahaana waageyntaa xubintii oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiya burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n wariyaane luul maxamuud aadan aad mahadsan tahay qaar kamida dhacdooyinkii ugu waaweynaa maanta oo kale dunida ka dhacay ina la socodsiinaysay markana kusoo dhawaada xubinteenii kale ee kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib oh, koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaana ilmuhu uga washinta isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalemaanay war mahaysiine maanta geedka waa lagu soo kordhay ma cabsicabsiba haye hal salaamanagsigooyhe aryadhaha war ma haysiina shalanimow dad u dhex fadhiya hal mar haw yiriyaa la yiri mugaciddi geedka ku soo kororta in la iska fiirsho waa lagama maarmaane ma la baarayhe bow soomaalidu qofkay weji taqaano haddee balow ma yaqaaniin war abwaansalaad cabdulcagoole ma aanam cid kalaa noo timid yaa loo duur xulayaa war bur iyo loo kala baxayo cidna aaminin war kalemaanay kastaraad ku baadeenoo waxba laydiinma sheegi karee horta abwaanku waxuu idiin wada suga war kalamaaney war ma haysaane howlaha wadanka ka socda waxaana go'aan lagu gaaray qolowadba waxay mudan tahay in bulshada la ogeysiiyo waxaanan idin leeyahay kulligeedba warbaahin kolkii aan isu keennay kaahiyow tartansiinay siinay raadiyow kulmiya iyo kooxdiinna kalamaanbaa koobkii qaaday wanaagga maskaxday koriyeeno bulshada kicinteediyo kooxaha eryadooda kaalintaa u horraysiyo ayagaa lambarkow ah bilad baanna u keennay kor ilaah ha u qaado alla ilaah waa kaa guddoonna soomaaliyey kulmiye iyo kalamaan kulmiye iyo kalamaan walambaarkoobe koobkaasi kulmiye iyo kalamaan walambaarkoobe alla ilaah abwaan salaad ganeeyow intaas waa kaa aqbalnaye waxaa kaloo la yidhi kayaabi maysid kaalamaan inay kaa gaabi haysaa koob kayaabi maysid kaalamaan inay kaa gaabi haysaa koob war cilmibaaris saakuu lagu sameeyey waxaa lagu ogaaday in qofkii toddoba maalin oo xiriir ah kalamaan dhegaysta ay ka guuraysaa cabsida shabaab war cilmibaaris kaloo lagu sameeyey ceelbuur waxaa lagu ogaaday kalamaa isbuu dhegaysan inuu waaqici la socdo adduunka noqonayo war wiil dhallinyaraha social media isticmaalo kaalmaana dhegaystaa wuxuu yidhi inta kalemaana dhegaystabayy brograamyana intaan tegay magaaladeydii baan soo xirayo haddaan deegaankay ka soo noqday war ciyaalka xaafadda kalamaan waxay u yaqaanaan sunta shabaab ka ilmaysiisa aryaadhaha la yidhi nafta meelka kudaysaa meelay ukudaysaa oy ka soo cararaysaa kujar hadalka kujar kujar hadalka hadalka kubajar war cabdullah waxaa la yidhi ragga fadhiya ninkii shalay ku qarxay taleefonaa u soo dhacayaa la yidhi markaasoo wuxuu yidhi weli rakaabka igu yara lacagta jaadka ii soo badiya bargo'aan ahaye marka waxaan la yaabanahay ragga balaayo aysan aqoon inta la soo fadhiisto korkooda ay sarbeeb ku sheegayso oo inta dadku ii soo badinayaan sugayaa korkooda laga leeyahay ee haddana aan dareenka iyo shakiga lahayn marka waxaa igu soo dhacay midaamidhaga male hadduu malag dhawaaqe magansaday wadk dadkaygie warnamayow mayleeray waraaba soka ma saaranka ma aragaw soomaalida geedilileye lacagta ii soo badi lacagta ii badi tilay dheegayaana walaay kale ka hoos garsanba musku fiirin war ninka waxaa la yidhi toddobaadoo marfashka ku soo noqnoqonaya oo meesha jaad ku cunaya soomaaliduna waxay baleeya ku dhigtay laba jeer qofkay arkaan cadow uma yaqaaniin war markaan arkay siday wax u socdaan ee soomaalida waxaan soo xasuustay xikmad waana ah oo aan hadda ka hor maqlay waxaana la yidhi kow kacab biyaha meesha ay farduhu ka cabaan waayo farduhu ma cabaan biyaha nadiif ahayn labo sariirta dhiga meesha ay ayuuraha hurdaan waayo waxay jecel yihiin meelaha deggan oo bilaa buuqa ah saddex gurigaaga ka dhiso meesha uu masku isku duugo waayo meeshaasi waa meel aanay weligeed biyuhu soo gaaraynin afar soo toos xilliga ay shimbiruhu toosaan oo hoyo xilliga ay hoydaan waayo taasi waa dadaalka guusha shan ka qodo ceelasha meesha ay shimbiruhu hergalaan xilliyada kulul mashquul sababtoo ah meeshaasi waa meel biyo hoos jiifaan marka caqliga in laga shaqaysiiyo ah. meesha la jooga dadka lala jooga layska fiiriyo waa muhiim war waxaa kaloo la yidhi colka digtoonow nabadi kuma dishee war walikaalaaray sharcan tooghay kheyr walba mukoodhiba aryadhaha xaad isu daalahaysin waxaan ad sheegaysoonoo dhan soomaalidu waa dhahaan laakiin kuma dhaqmaan warkalamaanay war ma haysiine hay-adda nabadsuguddu gacanta ku soo dhigtay ninkii ugu muhiimsanaa shabaab macalidheela geed waa abuu cubayda jiifa maaladul tagay war magodo badanaa meel lagu sheegay ilma adeerayaalowma mahadkaratayba bowshangol hadde waa daaciyo dadka ma dilo ahey ah, roobow mansuur baa man dheeraha ku bahi arkoba ku tukadaa lahayaamaa la yidhi war waxaad ku rafanaysiin oo dhan waa laga wen yahay ninkii shiinaha iyo wadammada caalamka oo dhan qaraxyada iyo sunta iyo balaayooyinka laysku xira ka soo iibin jiray ayaa gacanta lagu dhigaa la yidhi ah obowkaas waa internashnaale eh. xintaana shiidooyinka isaga maa keeni jira hayehe aryaadhaha dadka isqarxiyana ma isagaa soo gedi jira war kuwaas shilin kuma fadhiyaane alaabta lagu qarxiyo ninku keeni jiray eh. waxaa la yidhaha magaciisa sakariya kamaal suufi abbashiikh yaa abbashiikh shalaan ba ku arkaaya xamarweyne inboo magaciisa afgarashada ma la soo shaacay war magaciisa afgarashada sakiyaa la yidhaahe markabkii dekadda lagu qaban jiray oo kunteenradii waxaad ogeydeen laga soo saaray ninkii soo iibiye weeye kadibna kenya qabatay baa la yidhi shan milyan oo lacaga oo damiinaha laga qaaday baa la yidhi kadibna kenya waa laga waayo meeluu cirib iyo jaandhigay waa la isweydiiyaa la yidhi eheladiisu waxay dhaheen xabsi kasta waa ka baarno waa ka weynne laakiin nabad suguddu waxay sheegtay soomaaliya gudaheeda asagoo meelaha khawaariju ka talisa rabo inuu u gudbo inay gacanta ku soo dhigeen sharcigaana la horgeynayaabay dhaheen wuxuu ka heluna leeyahay heye miyaa la arkaa he layska harimaaye maaye war dowladu kaa gacandheeraa la yidhi diyaara buubaso diyaargalowga jarta dowladda reer shimaal gorodaawaleri war horta khawaariijtu markay maxkamaduhu xukumayaan sharcigii hadda dhow la ansixiyey la dagaalanka argagixisadda miyay u cuskoodaan mise koodii hore waraabashiikh ma la weydiin doonaa markay maxkamadda la keeno qaraxiisooba waxyaabihii laga sameeyey waan wallaweynay qaraxa iyo bariiska ma iskudoon baa nila ku keenaa war kalaamaanay war ma haysiine abbashii ganacsada weynow ahaayaa la yidhi shantii sanee lasoo dhaafana xaasidaa lama dhihi jirin hadda fidna kulli waa maha salaadaa la yidhi iyo nabad sugidiisa war meeshaas markay maraysa yaalka xaafadda waxay dhahaan libaax soo galay dega wuraa ubow ninku waaba shiikhe maxaa shadadinta ku daray wargo markii kunteynarada alaabta ku jirta la qabtay xertii fahad waxay dhaheen alaabtan ganacsataa keentay waxaana loo waday s maxaa loo isbaaraysanayaa marka halkaa waxaa iiga caddaatay abashiik inuu iska shaqaysan jiray hadda shaki male laba shabaab wada shaqeeyaanna waatii hore loo yiri jacaylkoodu been weeye waxba kama jiraan weye war ku xeeleen arrimaha dagaalka khawaarijta waxa uu yidhi inta aan la gaarin wejiga labaad ee dagaalka shabaab waxaa jirou yidhi wejiga labaad ee shabaab oo u baahan in laga sifeeyo facebook iyo bulshada dhexdeeda aryaadhaha kalemaanay war heemahaysiina waxaa la ogaada shabaab mugay fahmeen inaan la dhaafaynin lamay u kala jabeenaa la yidhi qola inay qaxday rabtaa mahay doonaanba ha aadaane qolana waxay go'aansadeen inay kulligood iswada qarxiyaan qolada dambe ma waxay ka maraysaa eh. waxba dhowra mayna allow soo daadi warba kuli iswada qarxiyna ducaan ugu daraynaay war kalamaanay eh. amiirka qiraacyada shabaab eh. iyo muftigooda u fadwooda inay isqarxiyaan hadday xarfaan yihiin waxaan ka codsanaynaa inay dhalinyarada qarxyada loo diyaariyey u fadwoodaan xeelada ay ku jiraan inay isku qarxin karaan aryaadhaha waxaa la yidhi nimankii inay iswada qarxiyaan ay go'aansadeen beledkana waa soo wada galeen kuwa qaxayana mid walba wuxuu heli karo hore u qaadaha maaha la yidhi hadda qaxya qaraxaa leesu qaybshe soomaalidan iska hurdaysa waxaan kula tali lahay feejignaanu waa falka ka hor midda kale balaayada waa laga hor tagaahe lagama daba tago hadda dhaqanna waxaa noo naqata mugga waxdhacaanka kadib inaan qabqabayno mugga kurtoor waxaan kula tali lahay shacab iyo ciidanba inay raggi dhuusamareeboo kale naqdaan samigay cabdulanehe wuxuuba yidhi dhuusamareeb daadbiraanun dhimashaa ka cabsayn uu dhaaf usamareebdad dhiraanon dhimaasha ka cabsayn uu dhaaf waan wallaweynay anigu khawaariijta waxaan odhan lahaa wada qaraxdayaa qayb reebataa qaxdoo carartayaa waa yeelkadiini bawa xaggee aadahayaan kuwa yidhi waa guurayna taasaaba waa licasehe war calaa kulli xaal meel bini aadan joogo kuma fiicna inay tagaan marka ma la helayaa jasiira dugaag kaliyii ku nool yahay war fakarkaas iyo ciddii aaminsan wuxuu ku fiicnaa lahay in jika ka ba'day laga dhigo war culummadu waxay sheegaan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi sidii qowmu caadan u dabargoy lahaa warnimiyow sharhiwiinato hiyaraato waa la dhagaaloysda mee eh? war kalemaanay war mahaysiine lugooyada dagaalka lagu hayo waa badan tahay magaalada nairobi maalmo ka hor waxaa ku shiray madaxweynayaasha jubbaland iyo koofur galbeed waana labadii madaxweyne la rabay wejiga labaad ee dagaalka in deegaanadoodu ka bilowdo waxayna ka wada hadlayeen dagaal maahane siday sii wada joogi lahaayeen ee haydaa la yidhi war sax ninkii dabada uga fadhi fadhiyo makacaa la yidhaa horaa loo yidhi weli kaleeharay uunkon ohoye uunkon alalaysade waaladeer muuse bixin nairobi shir uma tago miyaa safaaraddii laydinka xihay war bashiirow siciidani meel ku sheeg war adduunyadu waxay ku wareertay oo la fasiri la'yahay luuqad ahaan dhulkii soomaaliyeed iyo soomaaliya siday laba dowladood ku yihiin war axmedoo ber hore ingiriiskana ixtiraafay war warkaa ku soo boodinina waxay ugu darnayd maanta markii koox dacwo siyaasadeed wata ay madaxweynaha ugu tageen furinta dagaalka waxayna ka eedsheeganayeen madaxweyne lafta gareen marka mucaarad xil raadinaya iyo laakiin furin jooga allow yaa kala warqaada war laba kala barida kala warla lan walba meeli bugdu isu balbalaasa leeri allahayow ragayoo kala warrama wax isma yeeleene warmadii aan warka kaboobe ani wala iri fade ulhaayo koonfur galbeed ninka ininogoda rabaa dhulkaha horeeyo war mucaaradka koonfur galbeed madaxweynaha iyo furuntamu waxay u tageen ilaa doorasha dhacdo shabaab lama diriri karo war wali meelianseedana angoolka halgaadooy xagar ii hujlan hoola halhanaanoyoy obow maysan ogeyn al-shabaab unug dhammaytieb jabada shabaab waa jiraan madax ku joogtaa maadinkaan weyn bal ninkii la noolaa karaa hayse siinabo war waxaa fiicnaa laheyd in dastuurka dib diboegis degdega lagu sameeyo oo lagu sadar qodob dhigaaya muwaadin kasta oo u baahan wax dhaafsiisan xuquuqda aasaasiga ah sida xidalka sarsare shaqaalanimada dowladda iyo waxyaabaha lamidka ah in waajib looga dhigo in marka hore uu dalka wax ka xoreeyo weliile eraysaadi abaarlagaleboho aarankiili maalade waar maxaanu dalka xoraynaa madaxweynihii musabixiba juuq lagama haye maxaa ku diidaysaan hadduu idinka aamusay war jinni ninkii keenaa bixiye isagaa dagaalkana geliyey war garaadkusuu gala dagaalka u yidhi ss difaaca kama bixin war maxkamadda ciidamadu mar labaad waxay xukuntay baa la yidhi laba khawaariij oo la kala yidhaahdo aadan mursal iyo anas cabdulqaadir waxaana layidhi hadda kahor shuuta intuu dil ku xukumay ayay rafcaan ka qaateen kadibna maxkamadda sare iyo liibaan caliyara waa dil ku xukumay marka boowe daal uunbay kororsadeen war warkaa ka kala tegine horta raggan la xukumay mar labaad waxay ahaayeen ragga shabaab u qaabilsan dilalka toogashada ah waxayna dileen dad badan oo ay masaajidya ka raaceen iyagaana afkooda ka qirtay mar ay waraysiya bixiyeen indha adagiyana ka qalin jibiyeeno iyagoo qirsan inay soo dileen weliba masaajidya ka raaceen ayay raacfaan ka qaateen in la dilo war dilaa in la dila diidan miyay ahaayeen war walbatay walbeelaletalleri war nimanku hadday dilka diidan yihiin maxay dadka u dilaan bowaa la gashay war kuwa puntland lagu xukumay waxaa ka ahaa mid reerkiisii jaamacad dibaddaa u wadeen uu macsalaamaynta asxaabtiisii u aaday raggiisa ay dil biil markaa u qorshaysnaayoo la fulinayo ku darsadeen dabadeedna lagu qabtay hadda ogow tigidkiisii waa goonaayo berri subaxuu diyaarad raaci rabaa liid dhiigga biyacbaal muu ka sii dhiganaye war saaxiibadaya hawl nala fuli dhaheen buu yidhi cosabsaan islahaayo maceebunba iga raaci ma yidhi ninkii tiin abuurtaa timir goosa maaya taas miyuusan ogeyn annugana waxaan dhahnaa dhaaxa lagu dhaafaa maalina gacanta geli doontaa warba waana waxaan maqli jiray laqlaqliqi waaba ku xigta imba waxaan kaloon dhahnaa nin helo badan galay helo laga helay lama yaqaan war marka ay abtaan sarta oran jirteen carabkii xabxaab badan cabeeso waa cantuugaa shimbirkii buubtan badiy mada abeesika degewaleei war tiscigii buubbuu badiyo fud kululoo ku dhaca waay ari gacantii luqluuqasha dibqanacqaniinid wou halis war cagtii joogsan waysaa mar bay ceeb la kulantaana waa la yidhi ka joog waar hooy ka joog waxbaa jira ee ka joog soo joog ninkii lagabaahay soo jiifa laga helaaha layidhi ka joog waar hooy ka joog waxbaa jira ee ka joog hagelin cadowge ka joog xubintii kalemana dhegeysateen barnaamijkana idaa u dambeysa oona mahadnaqayaa saaxiibada igala qayb qaatay barnaamijka toban diyaarn farsamaya dadkana dhegeysanaya bacodadka macaan fanaaniinta aweys khamiis iyo madiine cabdi ayaan kaga tageynaa heesta jannaay nabadgelyo Thank you. jiilaal iyo roob iijin waaye jiilaal iyo roob iijin waaye jumca ii qambiisaan jiriskaaga haaye jumca ii qambiisaan jiriskaaga haaye jiilaal iyo roob iijin waaye jiilaal iyo roob iijin waaye jumca ii qambiisaan jiriskaaga haaye magaca ii qaban jiriskaaga ahay jisama ii gasho siradaada waa waxay oo la jiifay siradaada waa adaanku jahwaree jalqooday awadaah adaanku jahwaree jalqooday awadaah jacaylkaaga jacaylkaagajiirtay gurayin jacaylkaaga jacaylkaagajiirtay gurayin jaraboodka dhaaf jaabkaaga kugu jira kugu jira jaraboodka dhaaf makajeesahay jaraboodka dhaaf jaceelad huya Jabawde wa kuraayo, madan kuma jiraayo, Jabawde wa kuraayo. jiindhooboy jubbaan ku maray jilib ii jamaama jirmaadkaa igee jilib ii jamaama jirmaadkaa igee jiindhooboy jubbaan ku maray jiindhooboy jubbaan ku maray jilib i jamaama jirmaadkaa igee jilib ii jamaama jirmaadkaa igee jildheeri oo juqaan ku galay jildheeri oo juqaan ku galay jamalqaan qortee jihaadkaa u fuulay jamalqaan qortee jihaadkaa u fuulay jannaay jannaay jannaay jannaay jalbooday awadaha jacaylkaaga jacayl